bacd weli waxaynu ku jirnaa sifatu salaa salaadda iyo qaabkuu noqonayo arkaanteedii ruknigii saddexaad ee faatixada ahaa baynu ku jirnay markaynu soo marnay niyadii iyo istaaggii oo wada socday maxalle istaaggii waa inoo dhiman yahay niyadii iyo takbiirtii faatixadii baynu ku jirnaa istaagga iyo arkaanta kalena arkaanta kalena waa inoo dambeeyaan waxaan soo gaarnay halka uu yidhi waman laa yuxsinu alfaatixata lazimahu tacallumuha waman laa yuxsinu qofkaan si wanaagsan u garanaynin oo aan iqri'i karin alfaatixata faatixada lazimahu waxaa waajib ku noqonaya tacallumuhaa inuu barto faatixadii maadaama rukni salaadii ay tahay nabigana sala allahu alayh waalihi wasalama aynu soo marnay inuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi salaad uma jirto qof aan faatixo akhriyin baa isweydiintu waxay tahay qofku faatixada haddii aanu garanayninba muxuu samaynayaa salaaddii maba aqri'i karaba saa darteed laba mas'alaa taalla meesha maxaa waajib ku ah waa inuu faatixadii bartaa laakiin maxaa u furan inta uu baranayo salaaddiina waa soo gashay faatixadiina weli ma baranin salaaddii ma iska daynayaa isagoo horta laasimahu waxaa waajib ku ah tacallumuhaa faatixadii inuu barta waa ku waajib oo weliba korka uu ka aqriyo korka inaad faatixada ka barata waxaa waajibinaya waxaa suuragala mar kasta inaadan musxaf helin aada ka akrido de salaaddii hadday soo gasha kitaab aad ka akridana aadan haysanin salaaddii dee faatixada kitaabkaygiyaa ii doona iyo salaadaydii kitaabkiibaa igala maqan ma soconayso wailaa faqiraa'atuhaa hadduunan korka ka garanaynin inuu aqriyaa waajib ku ah min musxafin kitaab inuu ka aqriyaa waajib ku ah waa qofka kitaab ka aqri'i kara laakiin korka aan ka aqoonin haddii kitaab uu ka aqri'i karo inuu kitaabkii qaatoo ka akriyaa waajib ku ah fain cajaza hadduu keri waayo kitaabna ka akriyi waayo siyaabiya suwar badan bay ku dhici kartaa licadami daalika waa suurada koobaad uu waayey kor kama aqoon kitaab buu ka aqrihi jir jiray kitaab la-aan baa ku dhacday oo salaaddii waxay ugu soo gashay isagoon kitaab haysanin meeluu ka helan aan hayn qofkaade muxuu aqrihi kitaab buu ka aqrihi jiray marka horeba waa suura aw lam yajid ama maba helin mucalliman macallin waxbaraba ma helin ninkani meesha uu joogay duurka iyo xoolaha iyo geelaasuu iskala jiray ama baadiyaha iyo gollahaasuu beerta iyo qoonnaha saarnaa maba aragba weligii meel dugsi qur-aana lagu dhigayo macallinba weligii ma helin ama reerkoodiibaa hagradayoo gabadha xoolaha iyo adhiga unbaa loo diray wiilashana dugsigaa la geeyey gabadhi iyadoon faataxaba garanaynin bay qaan gaartay aw lam yajid mucalliman wax baruuba waayeyba wayna jirtaa meelo badanoo hadda wax faataxa ku bara aadan helaynin ninkii aan aqoonin meelo badanoo wax faataxa bara uunan helaynin baa badan aw daaqa alwaqtu ama xilligaa ciriiri kuwa macallin wuu heli lahaaye waqtigaa ciriiri ku ah qofku mar dhow buu soo islaamayba salaadiina way soo gashay faataxa barashadeedna kama gaaro faataxada barashadeedii adiga dugsiga lagugu soo dhigay yaraantiibay kuu fududahaye qofka weynee soo islaamay ee shahaadadii ku dhawaaqeedaba uu dhibayo goor buu faataxa bartaa kitaaba ka akriya horta carabigiina uu bartay iyo xuruufta iyo higaadiiso kama horayso faataxada korkaa ka qabtaabaa ka fudud alifba-ah loo bilaabo xuruuftiiyo shaqalka ha la baro sida la ysugu aqriya ha la baro markaa kadib kitaaba ka akriya dhib ma lehee intuu xilligaa gaaraya salaaddii muxuu samayn xarumad xaaraan weeye bilcajamiyati afcajami faataxadii in lagu akriyo xaaraan weeye oo macnaha faataxadaan kuu sheegiye afkaaga ku dareeri lama ogola sida qur-aanka aynan u bannaanayn waxaan carabi ahayn in lagu qoro baa qur-aan in lagu akriya waxaan carabi ahayn ma bannaana labada mas'alana fi lasli ijmaac weeye qur-aanka hadda soomaaliga aada ku qoraysaana ciyaarkan higaad ku baraynaa leedihiin ama buug ku qor ama qalin ku xariiqe xaaraan weeye ijmaacan kutub baynu culimmadu ka qoreen qur-aanka in lagu qora af cajami aan carabi ahayn inay xaraam tahay haddaad ku wadaanna marka dambe waxaan qur-aan ahayn baad qoraysaan ilmahana baraysaan adugu soomaali ku qoro ihdina siraata balaf soomaali saad ka soo hel taana ka soo hel siraadha waad qori soomaa dha carabi kuma jirta de siraadha oo siin ah qiraa'aadka iyo riwaayaadka waxunbaa qiil looga heli lahaaye dha af soomaali maaha afcarabi ma aha ayri lmaqduubina qoynkiina qor gayri soo maaha ama kayri qaaf waad akrihi saa darteed khasaa'is luqada carabiga waxay leedahay xuruufta qur-aanku aan luqaadkii kale aanay lahayn masaladaa ha fudaydsanina mushkiladda aad ka cabaadaysaane ilmihii iyo dadkii waa cajamna mushkilad maanta bilaabatay maaha qur-aanka islaamku goormuu cajamka gaadhay ardulcajam iyo carab intii laga dhexbaxay goorma ardulcajam qur-aanku gaaray ma shalay markuu idink innaga inoo imanayuu bilaabay qarnigaasi cajam bay dadku ahaayeen dad haqaafad iyo xadaarad le bay ahaayeen luqadahooda way qori jireen wayna akhrin jireen mana loo ogolaanin qur-aanka carabigiisii bay ku barteen laguna baray innaguna intaa qur-aan waa la soo baran jiray af soomaaliya in lagu qorana looma baahan jirin isagoon ugu qoran baan soo baran jirnay qarni iyo qarni iyo jiil iyo jiil saas darteed qur-aanka cajami in lagu akriyo ma banaana si ninkii ninkii odayga ahaa allaa weyn intaad tidhaahdo salaadaan ku xihan inaad tidhaahdo waxaan ku bilaaban magacii naxariis guud iyo naxariis gaaraba lahaa waxaa mahad iska leh kii iska lahaa adduunka oo dhan iska lahaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin buu rabaa inuu akriyo ninka carabiga waa yaqiinay qur-aankana waa yaqiinay laakiin qowminimo iyo wataninimo iyo carabnacayb baa qur-aankana af soomaali ku akhrisiiyey salaadiina uu af soomaali ugu aadaamay oo waa qaaweyn waa qaaweyn ninkii ku aadaamay wey kolba dad badan oo soomaaliya way yaqaanaan hadda magac uma baahna marka xarumat bilcajamiyati af cajami iyo af aan carabi ahayn in lagu akriyo faatixadii ma bannaana maxaa la samayn marka qof af carabiga yaqaan laakiin faatixaan aqoonin buu noqon karaa gaalka soo islaamayna gaal markii hore carabba ahaa buu noqon karaa carabtu gaalay leedahaye gaal caraba hadduu soo islaamo af carabi waa yaqaanaa ogow qoraalkana waa yaqaanaa laakiin faatixadii inuu barto wakti buu u baahan yahay ama nin kaloo af carabiga bartayoo nimankaa ardayda ee galbeedka iyo bariga afrikaba inta laga dira meelaha kale say hadhow saxafi iyo qunsul iyo safiir iyo u noqdaan wardayda iyo u noqdaan carabiga dunida carabta iyo macaahiddi ama wadamadoodii lagu baro ninkaa qur-aan ma yaqaano haddii ninkii islaamo nin carabi yaqaano islaamay wey saa darteed waxaan leenahay fain axsana hayrahaa faatixada waxaan ahayn hadduu wanaajiyooo garanayo oo qur-aanka ka mida ah. lazimahu waxaa ku waajiba sabcu aayaatin toddoba aayadood laa yanqusu xuruufuhaa aynan xuruufteedu ka yarayn can xuruufi alfaatixati faatixadii aan ka xuruuf yarayn ha ka badato laakiin yaanay ka yaraan fain lam yuxsin haddaanu wanaajin qur'aanan wax qur'aanaba uusan garanaynin lazimahu waxaa ku laazima sabcatu adkaarin toddoba dikri bicadadi xuruufihaa tiradii faataxada xuruufteeda oo kaleeta leeg ama ka badan oon ka yarayn fain axsana haddii uu wanaajiyo garanaya bacda alfaatixati qayb ka mida qara'ahu wuu aqri wa ataa badalahu inta kale bedelkeediina wuxuu la iman min qur'aanin aw dikrin ama qur'aan ama dikri ah intan wuxuu ku leeyahay qur'aan kale haddaad taqaano oy qofkan dhacda qur'aan kale inuu yaqaan ha ku bedela faatixadii laakiin cadadkii faatixada ayaanu ka yaraanin sabca min almaaaniidii wax ka badan waa la aqbalaa laakiin wax ka ka badan adoo kari kara ka yar lagaa yeeli maayo hadduusan qur-aan aqoonin dikri kaleoo carabi oo ilaahay baryadiisiiyo ducaa ha geliyo haddii uusan dikri kale hadduu faatixadii qayb garanayo qaybtaa wuu akrii almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri baa dhihi wax kuu fudud haddaad kari karta inta aad kari karto kaaga lagaaga dayn maayo inaadan kari karin darteed intiina waad akrii inta kale bedelkeedna waa la iman laba suuraa ka soo baxday ninkii faatixada qaar yaqiinay faatixada barkeed ninka yaqaana ma qaybta horaa taqaan mise qaybta dambaa taqaan baa soo baxday haddaad qaybta hore taqaana faatixadii baad aqrii markaad meeshii ku istaagtaad wax kala ku dhammaystiri haddaad qaybta dambe taqaanana marka hore dhammaystirkaad soo bilaabi markaad waxoogay wado baad intii dambe faatixada aqrii taasu kuleeyahy wuxuu ku leeyahay fa xafida alawala inta hore hadduu faatixada xafidsan yahay qarahu wa aqrihi uma ataa bilbadeli bedelkeeduu la iman inta dambe bedelkeeda aw ilaakhiri ama qaybta dambuu xifdisan yahay qofkii ataa bilbedeli marka hore bedelkuu la iman oo aqrihi uma qara'ahu kadib faatixadu aqrihi intaa faatixadii haddii la aqrin waayo warkaa isku soo duuduubo wixii carabi i dikri ee bedelkeed la garanayaa la aqrinayaa masaladaasi fi ljumlai nas iyo asal bay leedahay tafsiilka marka laga taga faahfaahinta waxaa asal u ah nabigaa nin u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaahayow inii laa astaiicu an aakuda min alqur'aani shay-an qur-aan waxba ka baran waayo iba geli waa waa nin carab oo islaamay carabigii waa yaqaan dikrigii kaloo dhan waan qaban qur-aankiina qabanba maayo jig qur-aankii waa niga taagan yahay buui innii laa astaiicu ma awoodo an aakuda min alqur'aani shay-an wax qur-aan ka mida inaan garto ma awoodo ma garan karo nabigu alay s callimnii maa yujzinii min qur-aanka booskiisii wax ii gala ibar buu yidhi mushkilad baa ninka haysata soo maa ilaahay taa subxaana wa tacaala wuxuu u qadaray qofkaan qur-aanka aqoonin laakiin wax kaloo dikriya akrin kara in sharci loogu jideeyo nabigu ala sl wuu yhi waxaa tidhaha subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcaiim intaa akri subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcaiim subxaana allahi allah xumaata iyo ceeb oo dhan ka hufan walxamdu lilaahi allaa mahad iska leh walaa ilaaha ila allaahu alla mooyin mid kaleoo xaq lagu caabudo ma jiro wallaahu akbar allaa weyn walaa xawla walaa quwata xeelad iyo awoodni midna ma laha qofku ilaa bilaahi alcaliyi alcadiim allihii sarreeye ee weynaa inuu kaashado oo isagu siiyo ugu deeqa maahane intaasoo dhani faatixadii waxbay kaga duwanta faatixadu inna waxay ahayd ilaahay ammaantiisa inna duciya alla bari bay ahayd ninkii waa dhagaystay wuxuu rasuulka ilaahayow haadaa lilaahi famaa li intaa ilaahay baa iskale ama maxaan ka faa'iidayaa bu yidhi ilaahay ammaane ani ducadeediiyo alla barigaygaa wata haadaa lilaahi famaa li anu maxaan leeyahay kaasuu in kale ugu daray nabig alai slam waxaa tidhaahdaa buuhi allaahuma arxamnii warzuqnii wacaafini wahdini ilaahu ii naxariiso oo ii deeq oo i caafi oo i hanuuni <clears throat> halka waxaan ka faa'iidaysanay ninkani waxaa la yidhi dikri ku bedel dikri baa loo diray iyo duco allabari ah ninkii dikri iyo duco garanaya faatixadiina aan garanayn in dikri lagu bedeli kara nas baad u heshay sooma xadiidkaana waa sugan yahay sheekh naasir waa xasan buu leeyahay fii saxiix abi daawuud markuu kaga hadlaya ninka waxaan ku noqonaynaa haddaba dikri qur-aanka lagu bedelo qur-aan baa ugu fadli badan saa darteed wax qur-aan lagu bedela booskiisii qur-aan baa ugu mudan dikriga kalena wuu ka dambeeyaa waxay yidhahdeen haddii aadna tiraahdo oo nabigu qur-aan kala aqri ninka muxuu dhihi waayey waxaan leenahay xadiidkay ku caddahay oo qur-aan oo dhanba qaban waayey buu yidhi marka halka xaqiiqa su-aasha iyo jawaabta waa kay fuqahadu yidhaahdeen asu'aalu mucaadun fi ljawaabi hadalku wuxuu ka dhigan yahay haddaadan qur-aan waxbaba ka qaban karin dikriga akri mar hadduu yidhi qur-aan waxba kama qaban kareen wax kala ibar oo wixii kale la baray waxay ka dhigan tahay haddaadan qur-aanka waxbaba ka qaban karin dikrigan akri su-aashaa waxaa ka baxay ninkii qur-aanka la garanaya wax ka qaban kara halkaa weeye tasiilka fuqahada markay halkan arinta ku akrinayaan sidaa wey cadada xuruufi intii laga kenta laga keenay ninkani nabiga waxaa weydiiyey maa yujziunii canhu minhu wax iga gudaya shayga bedelka asalku laba shay haddii la kala bedelayo waa inuu axkaamtiisii qaataa maqaamkiisiina buuxiyaa saa darteed maadaama qur-aankan iyo dikrigan kale bedel ay ka yihiin faatixadii waa inay cadadkeedii iyo maqaamkeedii buuxin karaan kamaalkuna waa xuruuftoodii oo kaleena ka yaraanin halkaasay fuqahadu hiigsanayaan mas'alada si fudud waxaan saa kuu leeyahay ha ku fududaani fuqahada ayib ninkii intaba kari waaya laa qur-aan walaa carabi ma yaqaan xabadba ma garanayo qolyihii nin cabdiruufe la yidhaahdo uu sheegay oo kale maa waxaan ka hadlayno qolyihuu soo maray qasiido xifdinaya laba wadaadoo meel masaajida fadhiya oo qasiido carabiya xifdinayuu soo maray qur-aankana ma yaqaanaan markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku waraadheh qur-aanka ma barataan markaasu waxay dhhen waan waayeelayo carabkaana adkaaday oo ma baran karno inuu ka soo tego odayaashii fagaarihii yimid buu wuxuu yidhi hebel iyo hebel maanta wixii ka dambeeya waa marfuuculqalam waxba yaan laga qorin qur-aankii carabiga ahaana waa baran waayeen qasiido carabiga wadaad tiriyana waa baranayaan ciladu hadday carabinimo tahay qasiidada carabi waad baranaysaa soo maaha carabigii waad baranaysaa qasiidadae qur-aanka waadan ujeedin haddaad ujeedo carabigan haddaad baratay waad baran kartaa haddaad qur-aankii baran weydo iyo warqad iyo sarna qur'aana lidikri la yidhi carabigan kale maadan barateen ayib fain lam yuxsin shay-an waxbaba hadduunan wanaajinaynin laa dikri walaa qur'aan af soomaaligiina waan u diidnay ajamigii oo waxba ha ku akriyin baa nidhi qur-aanna ma yaqaan carabina ma yaqaan waa ninkaa cajamkaee hadda soo islaamay ama ninkaa geeljiraheen weligiiba meel dugsi dab laga shidayo aan arag isagoo toddoba jir sideed jira si loogu dhiibay guyintii dhakalka garabka loogu saaray ba isagoo nin weynu magaalada usbaabbaa la arkay weligiiba meel diin lagu haya ma arag ninkii sidaa ahaa waa yimidoo waa islaamay kani kanina waxaa la yidhi wartuko faataxa ma garanayo carabina ma garanayo muxuu samayn qaacidada sharcigu laa wujuuba maca alcajzi qofku wuxuu kari waayey waajibba kuma ahaba walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ninkan intii kaluu samayn karaa faatixadii iyo carabi bedel iyo dikri midna garan waa saqaطat اfaatixatu waqafa wuxuu istaagayaa dhe haddaba biqadri اfaatixati intii faatixada lagu aqrin lahaa buu istaagayaa walaa icaadata calayhi salaadaana soo celin laguma laha hadduu dib faatixada ka barto dib soo celi salaadii la dhihi maayo waayo intii karaankiisa waajibkiisa ahayd waa sameeyey ayib haddaanan faatixo aqriyaynin maxaa istaajinaya waxaan leenahay qiyaamka taagniduna waa rukni ficli ah akriska faatixaduna waa rukni qawlia laba rukni wey kii qiraa'ada ahayd haddaad kari weyday kii taagnida ahaa waad kari kartaa waana rukniga soo socda hadda saa darteed taaguna waa xukun rukni oo gaar u taagan inaad aqridana waa rukni labaadoo ku lamaan haddii aqriskii aad kari weyday kanaad kari karta sidii buu arkaantii salaada qiyaamku uga mid yahay oo nabigaaba yidhi salli qaa'iman adoo taagan taagni ku tuko shardi ma aha haddaba markaad istaagayso inaad qiraa'adii kari karta shardi ma aha intaa waadixtaan u malaynayaa ruknigii faatixadana intaasaanu ku sagooti ku macsalaamaynanaa rukniga afraad waalqiyaamu istaagu ruknun waa rukni fi lmafruudati salaada waajibka ah salaada waajibka ah tirasheeda waxaa ka mida la-aanteed ninkii kari kara aan la ogolayn taagnida inuu ka taga lama ogola nabiguna cibraan ibnu xusein waa kii ku yidhi salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastatic haddaadan awoodin faqaacidan adoo fadhiya fain lam tastaic fadhigii haddaadan awoodin fa jambin adoo dhinaca dhul ku haya halkaa waxaad ka garatay taagnidii waxaa laga tegi karaa cinda alcajzi fain lam tastaic baa la yidhi ilaahayna waaba ina amrayoo waquumuu lilaahi ilaahay u istaagaa la yidhi qaanitiin idinkoo aamusan quumuu istaagaa la yidhi musii fii salaatihi idaa qumta ila salaati fakabir idaa qumtum ila salaati faqsiluu salaad iyo qiyaam iyo taagni ma kala haraan gaar ahaan faraa'idka amaa ta sunnada ah iyada waajib maaha laakiin ninkii isagoo istaagan tukan kara haddii uu fadhi ku tukado ajirkii nis buu noqon oo xadiis cimraan ibn xuseen buu mar kale nabigu alay slam ku yidhi salaatu alqaacidi cala nisfi min aj min salaati alqaa'imi ninka fadhiga ku tukaday ajirkiisu waa nuska ninka taagni ku tukaday lakiin fadhi way kaaga asixi waxaa la yidhi ila anabiya sala allahu alayh ali wasalam markii masaa'ilkaa laga hadlaya nabigu waa sameeyey weligaa intabhi limas'alatin shaygan waa laga ajir badan yahay nabiguna waa sameeyey iyo shaygan waa karaahiyo nabiguna waa sameeyey isma diidaan nabigu karaahiyada kuma jiro waa laga ajir badan yahayna kuma jiro isaga fii xaqihi samayntaasi waajib bay ku ahaydoo tabliiqii shariicada uu gaarsiinayey bay ka mid ahayd nabigu markiiu isagoo taagan cabbayo taagnidana waa karaahiyo aan leenahay isaga inuu dadka u sheego oo gaadhsiiyo taagnin lagu cabba xaaraan inaynan ahayn waajib diinoodoo saaran buu gudanayaa saa darteed ficilkiisaasi karaaha maaha oo nabigu karaahuu sameeyey ma dhihi kartid ficilkaa nabigu waa sameeyey libayaani اljawaazi wuxuu ummadda gaadhsiinayay inay bannaan tahay haba laga fiicnaade kana fadhiga uu ku tukaday in ku tukashadu aynan dembi ahaynay salaadu asaxayso buu dadka barayey wixii baabu tacliim ahna kuma jiro waxyaabihii laga hadlayey ee waa laga fadli badan yahay iyo waa karaahiya lalahaa masaladaasi yaynan kaa hoos bixin meelo badanoo abwaaba markaad marayso a'imatul usuulna way ka hadlaano xataa ninka la yidhaha jamcu jawaamica subkina waa ka hadlay manduumaadkii tiriye sayidi cabdallah shinqiiti iyo siyuuطina waa ka hadleen intaba ayib waxaan leenahay wa sharطuhu istaaggaa shardigiisa an yansiba inuu taagoo toosiyo weeye faqaara dahrihi lafaha dhabarkiisa faqaarka waxaa la yidhaahdaa ama alfiqaar waxaa la yidhaahdaa lafahan dhabarka ee isgalgala ee markaad rukuucdana kala baxa markii aad dib u istaagta ama aad fadhiisatana dib isugu noqda lafaha yaryarka ee taxan ee isgalgala baa faqaar ama fiqaar la yidhaahdaa marka wuxuu ku leeyahay waa inuu toosiyaa faqaara dahrihi lafahan isgalgalee dhabarkaagaa waa inaad si fiican u toosisaa wey inta ugu badan ee aad kari karto fa in maala haddii uu yar leexsamo oo yar foorarsado bixayu kharaja si uu kaga baxay can ilqiyaami istaag hadduu qofkii dhinac u janjeersado ama horay ama gadaal ama midig ama bidix heer la yidhaahda qofkani ma taagnee wuu qalloocaa ama wuu foorarsaday xanaa ama uu foorarsado wasaara uu noqdo aqraba mid u dhow ila rukuuci taagni iyo rukuuc haddaad xagga rukuuc u dhowaato lam yujzi lam yujzi gudi maayo taagnidii rukniga ahayd kaa gudi mayso si fiican inaad u istaagto wey laakiin haddaana keri karin san yeeli ama qofkuba uu xanuunsan yahay ama waayeeloo soo gotay ama markii horeba hongodaya uu dhashay walow taqawasa dahruhu dhabarkiisa hadduu sidii qaansada u goto qaansada waa godan tahay sooma markii labada dhinac xarigga inta lagaga xiro saa dhowr jeer loo jiido way soo godataayoo tuur bay yeelataa marka wuxuu yidhi walow taqawasa dahruhu dhabarkiisii hadduu qaansan noqdo oo saa u soo goto way likibarin da iyo waayeelnimo aw hayrihi ama wax kale iyo sabab kale hadduu dhabarku qofka soo goto xataa saara ilaa uu noqdo ka raakicin sidii qof rukuucsan oo kaleeto buu soo gaadhay waqafa kadaalika sidaasu isaga istaagayaa walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha uma zaada wuxuu ku dari inxinaaan foorarsasho lirukuuci rukuucda in qadiira hadduu awoodo hadduu awoodo inuu sii yar foorarsado markii rukuucda la gaadhay intii rukuucda uuba joogaaye wax yar buu kusii dari si taagnidii iyo rukuucdii ay u kala hooseeyaan hadduunan awoodinna sidiisaasa u rukuuca shareicadu waxaa weeye takaariiftu istiaacaday ku xidhan tahay wa yukrahu waxaa karaahiye ah an yaquuma inuu istaago calaa rijlin waaxidatin hal lug keliya isagoo laba lugood qaba hal lug baan ku tukan intuu yidhaahda inuu istaago ku istaago taa waa karaahiyo innaga waxaa la dhihi jiray wadaadku caawo o dhan markuu wax habaarayo ee asmaynayo hebel hal lug baan ugu tukanay baa la dhihi jiray saas maay dhalinyarada yararkaa garan maayaane dadkii waxoogay bunka soo duwan jiray baa garanaya hebel markuu gaayada asmada iyo sunta waabayda iyo sixirku ku gamay uu ka sheekaynayo wuxuu yihi xalay baan salaatuleilkii xalay baan hal luga ugu tukaday buu ku leeyahy isaga laftiisii inuu qaldan yahay ismooga marka wayukrahu an yaquuma inuu ku istaago calaa rijlin waaxidatin hal luga inuu ku istaago ku tukado isagoo laba lugood kari kara lama ogola waa karaahiya laga fiican yahay salaaduse way asixi cinda sujuudi unbaa lugta inuu dhiga laga rabaa oo sujuuda sabcata acdumin la yiriye taagnida labada lugoodba ku istaag nas khaasoo sariixa malaha kow maxaa kaloo karaahiyaa wa an yalsiqa qadamayhi labada lugood inuu isku dhajiyana waa karaahiyo markaa istaagto si nafis loo taagnaan karta u istaag labada lugood inaad isa saarto iyadana waa laga fiican yaho karaahiyo wey wa an yuqadima ixdaahumaa midood inuu hormariyo cala alukhraa tan kale inaad labada lugood saa isu daba istaajisana sidii adigoo inaad boodood orotanto oo tartan gashaad doonayso iyana lama ogola waa xaalaad caadiga ah hadday qofka duruuf iyo xanuun ku kallifto dhibaato dee ma laha taa iyadu waxaa weeye cinda daruura dhibaato ma laha laakiin waxaan oo dhan waa laga fiican yahay mar bay taqdiimu ixda rijli inay xaraam tahay markaad saf ku jirto lianna taswiyatu sufuufi wujuubkeedii baad jabinaysaa oad khilaafaysaa cuquubana waad istilzaamsanaysaa sufuuftii raxmad ilaahay oo ku degi lahaydna sabab baad ugu noqonaysaa inay ka leexato ee tan waa xaaladaad imaamka tahay ama keliga aad tukanaysa wey labada lugood inaad sinto weeye oo si sinaana aad u istaagto toosan ayb wa lqiyaami afdalu min tawiili اrukuuci wاsujuudi halkan masalo khilaafiyo adag buu galay salaadaha inaan taagnida qiraa'ada dheereeyo iyo intaan gaabiyo rukuucda iyo sujuudda inaan badiyo ayamaa fadli badan fi lmadhabi waxaa weeye wa taطwiilu اlqiyaami istaagga oo salaada la dheereeyay iyo qiraa'adiisa ayaa afdalu fadli badan min taطwiili الsujuudi wاrukuuci inaad sujuudda iyo rukuucda dheerayso ama aad badiso waxay nabiga calayh salaatu wasalaam ka sugan tahay sida imaamu muslim wariyey inuu yidhi afdalu salaati tuulu lqunuuti salaadu waxaa ugu fadli badan istaag dheer nabiguna calay slam salaadihiisa camaliyan markuu tukanayo waa dheerayn jiray ilaa habeenada qaarkood hal ragcada oo baqari iyo aalucimraan iyo annise ku akriyo salaadihiisu way dheerdheeraan jireen sidaas darteed istaagga dheer iyo sujuudda badan iyo wixii lamidkaa ah, waxaa fadli badan istaagga dheer saasay rajaxeen culamada qaar baa cagsiga rajaxday qaar baa cagsiga rajaxay oo waxay dhaheen sujuudda sujuudda badan baa ka fadli badan qiyaamka dheer oo inaad shan salaadood tukato oo min oo min laba ragcadooda waa toban ragcadood oo min laba sujuudooda waa imise waa labaatan iyo inaad laba ragcadood oo afar sujuudooda tukato labaatanka sujuudood baa ka fadli badan bay yidhaahdeen waxaana u daliil ah nabiga nin baa yidhi sala allahu alay sl rasuulka ilaahayow as'aluka muraafaqataka fi ljanna jannada inaan kugula saaxiibaan rabaa nebigu wuxuu yihi aw ayra daalika war wax kale i weydiiso markaasuu wuxuu yidhi taaun baan ku weydiistay nabigu wuxuu u jawaabay faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad igaga kaalmaysaa naftaada sujuud badan labadaa daraf markii lagala istaagay qolaa waan waan gashay war arintu saas meehe adiladaaan isu geyno oo waxay yidhaahdeen aan jamcinno aan jamcinnadiibay laftoodu kala aragti duwanaadeen qolo waxay yidhaahdeen hadday salaatu salaatu nahaari tahay karatu sujuudi baa fadli badan hadday salaatu leyli tahayna tuulu lqiyaami baa fadli badan waxayna ku tacliiliyeen habeenkii mashaakisha khushuucda kaa tashwiishinaysa way yar tahay qiraan dheer iyo tashwiish la-aan baa tukan kartaa salaadihii nabiguna habeen bay ahaan jireen uu dheeraynayay maalintiina shuqulkiiyo mashaaqisha adduunka iyo jabaqda iyo tashwiishkaa badan oo qiraa'ada dheer khushuucdu way yaraane sujuudda hala badiyo oo waxay dhaheen zamankaan ku kala saaraynaa qola waxay dhaheen maya masalada zaman ha ka dhigina qofkaanu celinaynaa qofkii qur-aanka dheer u sahlan yahayna ee qiraa'ada dheer karina kara khushuucdiisana khushuuci kara qiraa'ada dheer baa ufiican u fadli badan qofkii ama aan qur-aan badan aqoonin ama qiraa'o dheer aan kari karin ama aan ku khushuucayninna isaga sujuudda badan baa u fadli badan aan dhahana oo qofka habeen iyo maalin iyo inaan dhihina qofka xaaladiisa u celinna kolba aragtida isugeyntii weeye laakiin qolada ma rabtid istaagga dheer baa fadli badan wa yubaaxu naflu sunnadii way bannaan tahay qaacidan isaga oo fadhiya wa muntajican isagoo jiifa maca alqudrati weliba isagoo awooda cala alqiyaami taagneed laba labadaba waa u daliil mid waa xadiidkii cimraan ibni xuseyn soo tilmaanayo man sallaa qaa'iman fahuwa afdalu waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'im ninka taagan ajirkiisa nuskii buu leeyahay marka haddii tafdiil iyo afdaliya laga hadlayo ta salaadii sunnada ahayd weeye nabigeenana alayh salaatu salaadaha sunanka ah yusallii leylan awiilan qaa'iman wa leylan awiilan qaacidan habeen dheerna isagoo fadhiyuu tukan jiray habeen dheerna isagoo taagan buu tukan jiray bay caaisha leedahay fi sixaaxi ku sugan bal akara min daalika waxaa bannaan hal salaad inaad qaybna fadhi ku tukato qaybna taagni ku tukato sunnadii wey waxaa kaloo bannaan halka ragcad inaad qaybna fadhiisato qaybna istaagto nabiga ala sl aisha waxay ka warinaysaa fii saxiix muslim wakayrihi wuxuu ku tukan jiray markii uu weynaaday ee waxoogay uu cuslaaday fadhi ku tukan jiray markay ilaa qadru khamsiina aayatan ilaa konton aayadood in la aqriya u dhiman tahay ragcadda ayuu istaagi jiray markaasuu aqrihi jiray oo kadib rukuuci jiray saasay leedahay caisha radi alla anha nabigaasaa yiri sal slam halkaa waxaad ka garatay qaybtii horena wuu fadhiyey ragcadda qaybtii dambena waa taagnaa mararka qaarkoodna waxaa lagu tilmaamay hadduu taagni ku bilaabana taagni buu ku dhammayn jiray hadduu fadhi ku bilaabana fadhi buu ku dhammayn jiray waa xaalaad kala duwan wey uma yarkacu ruknigii shanaad iyo lixaad rukuucdii iyo طumaaniinadii ugudub uma yarkacu kadib markii uu faatixadii ay aqriskii iyo qiyaamkaba dhammaysto wuu rukuucayaa rukuucduna laba darajay leedahay darajo kamaal ah iyo darajo midda ugu hooseysae ugu yaree laga aqbalayaa wa aqaluhu tan ugu yar rukuuc an yanxaniya inuu hofoorursado weeye bixayu low araada heer haddii uu doono wadca raaxatayhi labada calaacalood inuu saaro calaa rukbatayhi labada low maca ictidaali lkhilqati isagoo abuurkiisuu caadi yahay oo wax u diidaya jirin laqadara uu awoodi lahaa markaad foorarsato haddaan foorarka intaa wax kuu diidaya jirin oo xanuun iyo dhabarka iyo wax kuu diidaya uusan jirin ugu yaraan waa inaad gaarto meelay gacmahaaga iyo calaacalahaagu lowyaha gaadhi karaan waayo qadarkii rukuucdee nabiga laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam baa wuxuu ahaan jiray lowyaha inuu gacmaha saari jiray aqala shay marka haddaba heerkaa inaad gaarto weeye gacmaha lowyaha inaad saartaayi waa mustaxabbaat rukuuc bay ka mid tahay iyo kamaalkeeda laakiin qadarka daruurigee ugu yaray salaadi ku asaxdo waa inaad yar foororsato weeye saasay fuqahadeenu yidhaahdeen wa tajibu qadarka ugu kaamilsanna waa inaad dhabarkaaga toosiso bixayu haddii weel la saaro uusan dhacaynin saasaa nabiga lagu tilmaamay sal slam waxaa la yidhi hasara dahrahu dhabarkiisa waa toosin jirayoo waa togi jiray xataa haddii aad koob biyo aad saarto ma dhici jirin baa la yidhi masaladaa lafteeduna dadka khilqadooda way u noqonoo dadka qaar baan keri karin intiisa badanse way awoodaan inta badan waxay u awoodi waayaan farsamadaa ka xumaata weligiina intuu dad ag istaago war waan rukuuciyay itootoosi ma yidhaahdo isagoo yar unbuu iska bilaabaa si unbuu isaga rukuuca waad haysaa buu is yidhaahdaa maalinu haddii qof ag istaagoo la yidhaahda war halkan ka daa uu garan lahaa waxaa kugu caawinaya lawyaha inaadan laabin dadka qaar baa markay rukuucaan lawyaha soo yar laaba inaadan laabin gacmaha lawyaha ku qabsatayna halkan xusullada aadan laabin waxa ugu badanee kugu caawiya inaad suurada saxiixaa keentay ka mid yihiin lawyahan say lugtu u fidsan tahay oon gadaalha ugu noqoto gacmahaaganna markaad lowga saarta ha toosnaadaan garbahaaga iyo madaxaagana aad kor ha ugu haynina markaad saa usoo hoobato jag isagaa iscelinaya kadib mantiqada madaxaad taxakumaysaa madaxa lama rabo inuu kor u kaco oo sidii waraabihii dabada hoos u dhigaya qaar kaleo kor u taagaya inaad noqoto lama rabo hoos inuu galo sidii dameerka foorarayna lama rabo madaxu waa inuu toosnaadaa suu toosnaanayo waxa idinku caawinayana waa idiin sheegi madaxan waxaa la rabaa dhabarka iyo madaxu markaad taagan tahay waa isku toosan yihiin haddaadan adigu qadaadka celinin ood caadi u istaagta madaxaaga iyo qadaad tuurta duudkaaga waa isku toosan yihiin waxaad ku garataa markaa saa u istaagto jashaatiga iyo waxaad qabto kuleetigiisu meelahan uu taataabanayaa markaad foorarsato sidii ha u taataabto halka uu kuleetiga yartaa taabanay sidii markaad taagnayd qoorta gaadhsii hadduu aada uga fogaado waad yar foorursatay hadduu giijiyo ciijiyana kor baad madaxa u qaaday taana waa iska tilmaam fududoo lacalla inay kugu caawiso ay kuu dhawayso suurada laga yaabo hal mid baan idinku darayoo khaladku ka dhaco halkan laabtaa ah wey markaad saa u rukuucdo laabta saa ku yartaagan in dhabarka lagu yarriixaad u baahda marar badan dadka in dhabarka laga soo riixo calooshuna aynan hoos u degin baad u baahan tahay waxa yarun haddii hal maalin lagu tuso waxaad isaga fudud weeye calaa kulli xaal intii naasoo dhan de hadda idinmooda tusi kara ka soco ayib watajibu طumaأniinatu rukuucdii in lagu xasilaa waa waajib waa rukniga ku lamaan rukuucda weeye wa aqaluhaa waxaa ugu yar sukuunu xasil aan dhaqaaq lahayn bacda xarakatihi dhaqaaqii rukuucda kadib markaad soo rukuucaysay waad soo dhaqaaqaysay waa inay u dhaxaysaa noqodkaaguna waa dhaqaaq xilli wax walba xasilay waa inay u dhaxaysaa laakiin saan u soo socday rukuucda maan dhexda ka noqday maa yanfac rukuucdii la rabay maaha waad rukuucday baa dhici karta laakiin طumaaniinadii baad ka tagtay nabiguna ala slam wuxuu yihi uma arkac ninka almusii fii salaatihi xataa taطmaئina raakican ilaad rukuucda kaga xasisho xudayfata bn اyamaan radi alahu canhu arda wuxuu arkay nin rukuucayo dheda kalaba jiiraynaya oon rukuucdii kuba hakanaynin markaasuu uui waraadhe ma sidan unbaa u tukan jirtay markaasuu yihi haa wuxuu yihi sidaa ada u tukanaya haddaad ku dhimato lamidta calaa milati gayri muxamadin sal slam diintii nabi xamid ahayn baad ku dhiman lahayd waayo diintan diinta nebi maxamed iyo salaadiisii maaha hadalkaa min baabi alwaciidi waatashdiidi weeye ama naraana waa min ijtihaadi xudayfata ama xukmu rafci buu leeyahay oo majaal lilijtihaadi ma aha aan dhahno midkaan dooni ba aan dhahne wuxuu tilmaamayaa nabiga xilligiisa ala slaam rukuucda waa lagu xasili jiray waxaa ku tusaya in lagu xasilayo adkaarta la aqrinayo adkaartana waxaa la akriyaa fi طumaأniinati baa lagu akriyaa tasbiixda subxaan rabbi alcadiim subxaan rabbi alcadiim subxaan rabbi alcadiim saddex waa u yar waa adigoo dhaqaaqiisoo rukuucdu uu dhammaaday kii dambana aanu bilaabanin inaad inta akridaa ugu yar innagu laakiin in badan oo kamida xataa lawyaha lama gaadhsiiyo si u taagan yahay leeyahay allah dhexdu ka jiiraynaya waxaadi salaad maaha wa anlaa yaqsida waa inuusan ula niyoon bihuwiyihi hoobadka foorarkiisa uu rukuucayaay hayra rukuuci rukuucda waxaan ahayn markaad taagmida ka soo foorarsanaysay waa inaadan dan kale u foorarsan haddaad dan kale u foorarsato kadibna kula qumanaata rukuuc inaad ka dhigto lama ogola sababo badan baa keeni kara waxbaa la soo tuuray waad ka gabbatay rukuucdii sii wadaad istiri lama ogola soo noqo rukuucniyo sooma dhici karto adoo khawfan min shayin baad foorursatay waxaa kaloo dhici karta meel baa ku cuncuntay meelaha lowga waad yar foorursato waad yar xoqatay rukuuc ma kasii dhigan kartaa maya lama ogola qasadka rukuucdani waa taagnida iyada inaad usoo rukuucdo taagnida inaad usoo rukuucdaa lagaa doonayaa maradiiyo waxbaa gaabnayd lowgo kaasoo yarxayfaydantay markaasaad saa intaad tiri baad yaraha jiiday markaasaa waxaad tiri dhexdaad joogtaayo maxaad ka noqon rukuucda iska dhammaystiro lama ogola wa rukuuci rukuucda tan ugu kaamilsan dhagayso an yukabira allaahu akbar inuu yidhaahdo wey raafican yadayhi isagoo labada gacmood kor u qaadaya fayabtadi rafca koruqaadkuu bilaabayaa maca takbiiri allahu akbartuu la xiriirsiin oo alla gacmihii halkan laabtaad ku haysay faatixadii iyo qiraa'adiina waa dhammaysay marka waxaad leedahay allaahu akbar faidaa xaadaa kafaahu labadiisa kaf hadday qaabilaan mankibayhi labadiisa garab uu halkaa gaarsiiyo wuu hoobanaya in xanaa waa hoobanaya wayamuddu waa jiidayaa takbiiraati اlintiqaalaati kala guurguurka iyo koriyo hoosu kaca takbiirtooda wuu jiidayaa markaad xihanaysay ma jiidaynine allaahu akbar baa tidhi laakiin markaad rukuucayso waad sii socon markaad sujuudaysana allaahu akbar baa dhihi sujuudda markaa kasoo toostana allaahu akbar baadhihi waad ku noqotay allaahu akbar baadhihi haddaba rukni camal baa jira aada qabanayso rukuucda markaad rukuucda tasbiix baad aqriyi intaad taagnaydna qiraa'a iyo faatixaad aqriyaysay inta hoobadka ah takbiirta waa inay buuxisaa buu kuleeyahy sida wanaagsan markaad sujuudaysa takbiirtu intaa aada sii socota ku buuxi maxay sababtu tahay rukni arkaantii salaadaadii iyo camalkaagii kamida zamankeedii inuusan dikri ilaahay ka madhnaanin baa wanaagsan oo naftii aada mashquuliso intay ku mashquulin lahayd allahu akbar intaad ta intaa sii socotay intay meel kale u foofi lahayd allahu akbarta ugu buuxi booskan wayamuddu waa jiidayaa waa dheeraynayaa takbiiraati alintiqaalaati kala guurguurka iyo kor iyo hoos u noqoshada takbiirahooda waa dheeraynayaa saas darteed markaad rukuucayso allahu akbar ku gaadhsii buu kuleeyahay rukuucda wayadacu yadayhi labada gacmood wuu saarayaa calaa rukbatayhi labadiisa low mufaraqata alasaabici iyadood faraha kala qaaday bal waxaad noqon kalqaabidi cala arukbati si lowga qabanayo oo cuskanayaad u qabsan sidaasi nabigay ka sugan tahay fii xadiidi abi xumaydin wuxuu leey nabigu ala slam hadduu rukuuco gacmihiisa amkana min rukbatayhi buu ku qabsan jiray wa faraqa asaabicahu farihiisana waa kala qaadi jiray sidaasaad iyana samayn wayamuddu dahrahu dhabarkiisa iyo wa cunuqahu luquntiisana waa toosinayaa dhabarka wuu kala bixin oo waa toosin luquntana waa toosine hoos iyo kor midna udhigi maayo nabigaa la yidhi hasara dahrahu dhabarkiisa waa togi jiray wayansibu saaqayhi labadiisa dhudhunna waa taagayaa oo waa toosinayaa si ay ugu kaalmeeyaan dhabarkaa sinaanshihiisa dhabarku wuxuu la mid yahay sida albaab iyo wax lamida oo hoosta laba taakoo dhaqdhaqaaqa inta laga geliyey la soo daayoo loogu talagalay inuu isceliyo oo su u soo socday halkii loogu talagalay markuu yimi jag isceliyey lawyahan aad gacmaha ku qabanaysa iyo lugaha toosintoodu waa taakadii dhabarka celinaysay saas darteed saad sidaa u soo leedahay kuwanoo tootoosan oo lawyaha haysta lugihiina toosan yihiin jag way iscelin waxa kuu dhiman waa un garbahaaganayo iyo inaad yar sinto cashar yarna aad ku qaadata wey wayujaafii waa fogeynayaa mirfaqayhi labada xusul can jambayhi labada dhinac buu ka fogeynayaa waayo sidaas nabigaa yeeli jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam walidaalika riwaayaatku ahaayeen nabigu marka uu rukuuco jaafaa bayna ibtayhi labada kilkilood waa kala fogeyn jiray laakiin waa goorma waa nin keligii ah ama imaam ah wey amaa ninka ma'muumkaa gacmahan kala fogo inaad tiraa dadka jig inaad ka siisa dhinaca oo dadka adiyadooda iyo dararkooda lama ogola biqadarkii kuu suuragalaad samayn wixii musaaxami iyo zixaam ciriiri ahna dadka inaadan dhibin baa la rabaa wa tadumu lmar'atu haweentu iyadu gacmaheeda way isku dhejin oo kala qaadi mayso wuxuu leey waayo satrigaa maluub ah waxaa loo daliishaday xadiid laga warinaya min xadiii xadiid mursal oo nin taabiciya ah nabiga uu ka warinayo uu leeyahay nabigu laba haweenoo tukanayuu soo maray markaasuu wuxuu yidhi haddii aada sujuudaan fadummaa bacda alaxmi ila alardi hilibka qaarkii dhulka ku dhajiya faina almar'ata laysat في daalika karajuli haweentu arrintaa ragga oo kaleeta ma aha taas sujuuddii haddii la yidhi rukuucdiina ilxaaqi oo raaciyo isudumitaan iyo isku dhajin ka dhig bay yidhahdeen laakiin ma asixinoo markay soo deliishadaan mutaakhiriinteennu waxay ka soo guuriyaan bayhaqi fii sunanihi iyo macrifadiisa bayhaqi intuu ku daray hadday ku daraan way fiicnaan lahayd waayo wuxuu yidhi haadaa xadiiu munqaicun bimacnaa mursal buu ujeedaa xadiidkani taabici baa nabiga ka wariyey mursalkuna waa daciif mursalkuna waa daciif sida imaamu muslim muqadimada saxiixiisa ku sheegay ee yidhi wاlmursalu fii qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlxadiidi min aqsaami daciifi qaybta daciifku ku jiraa ibn cabdilbarna jamaahirta iyo muxadisiinta kibaartooda intooda badan buu isna fi tamhiid kitaabkiisa tamhiid ee muwaau maalik uu ku sharxay buu ku sheegay ciraaqina aimada jamhuurtooda markuu u jiiriyey wuxuu ka magacaabay saxiixu muslim muqadimadiisa iyo ibnu cabdilbar tamhiidkiisuu ka magacaabay ilaa waa ku lahaa marfuucu taabicin cala almashhuuri mursal aw qayidhu bilkabiiri aw rafca taabicin al aw rafca taabicin yaa ii dhamaystira markiiu ixtijaajka soo gaarayna wuxuu yihi waxtaja maalikum kada nucmaanu wataabicuuhumaa bihi wadaanu waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahli bisaaqiti fi lisnaadi wasaaxibu اtamhiidi canhum naqla wamuslimu sadra اkitaabi asala muslimna muqadimada kitaabku masalada asal kaga dhigay sayd saaxibu tamhiidna wuxuu kaga soo guuriyey jamhuurtooda ciladuna qofka maqan baan wuxuu yahay la garanayn godaan la garanayni ninkii gacanta geliya ama habeen mugdi axaaba gurtana masiya abeese qaniini doontaa war looma hayo nimaan laba sheegin oon la garanayn wuxuu yahayna aan la aqoonin xukun sharciga laguma salayn karo liljahli bisaaqati fi lisnaadi wey marka ataa xadiidkaasi daciif buu inaga noqday xadiidkaasi daciif buu inaga noqday halkaa waxaa ku lumay marka tafriiqii ragga iyo dumarka la kala saarayey daahirkii adiladii cumuumku nabigu salluu kamaa ra'aytumuunii usallii yidhi rag iyo dumar inooma kala qaadin dumarkuna ha ku daydaan hadday xaalad iyo meel fitna laga baqayo dhacdaay wixii fitnadaa lagu zuulinayaa la samayn laakiin asal haabit oo daliila laga dhigi maayo wayaquulu wuxuu leeyahay subxaana rabbiya alcaiimi alaaan saddex jeer buu subxaana rabbiya alcaiim dhahaya leeyahay saddex jeer in la dhahayo waa xadiidkii xudayfe iyo kayrkii iyo ibni maajah iyo kayrkii ay warinayeen sanadkiisuna uu saxiixa ahaa ee uu lahaa nabigaan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu idaa rakaca subxaana rabbiya alcaiimi alaaa maraatin waidaa sajada qaala subxaana rabbiya alaclaa alaaa maraatin nabigoo saddex jeer labadaba ku leh baan maqlay ibnu maaja iyo ayrkii baa wariya waana asaxay min xadiidi xudayfa wa huwa adna alkamaali dhammaystirkiiyo kamaalka inta ugu yar intaa wey wayaziidu lmunfaridu qofka keligiia ah intaa wuxuu ku dari wakada alimaamu imaamkiina waa la mid in radya alma'muumuuna ma'muumiintu hadday raalli ku yihiin wahum maxsuuruuna iyaguna dad kooban oon gadaal ka soo badanayni yihiin khaamisatan mid shanaadoo subxaan rabbi alcadiim uu ku dari shan buu ka dhigi ay afar iyo shan wa saabicatan toddobuu ka dhigi wa taasicatan mid sagaalaad buu ku dari waxaadii cashara mid kow iyo tobnaad buu ku dari awtaar buu ka dhigi weeye tii shafcigaana isa raacdayde watarkuu ku socon saddex bay ahayde shan buu ka dhigi karaa toddobuu ka dhigi karaa sagaal buu ka dhigi karaa ilaa kow iyo toban buu ka dhigi karaa ilaa tobankaa iyo agagaarkaa maxay u yidhaahdeen xadiid sanadkiisa dacfi ku jiraa jira ninbaa wuxuu arkay cumar ibni cabdilcasiis oo dad tukinaya rukuucdiisa iyo sujuuddiisa toban jeer inta la tasbiixsaduu ku jiray ninkiibaa wuxuu yidhi qofkani ninkan ma arag weligay qof uga salaad shabbahaad badan riwaayadka qaarkood abu hurayra ay qaarna caliy bn abi aalib bay yihahdeen wuxuuna na dhihi jiray anigaa salaada nabigu idinku shabax badan dacfi baa ku jira in rukuucda la dheerayn karase nabigayba ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam uma yaquulu kintaa kadib wuxuu odhanayaa allaahuma laka rakactu rakactu ilaahu adaan kuu rukuucay wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hoggaansamay khashaca laka samcii maqalkaygaa kuu khushuucay oo kuu dulloobay wa basarii aragayga wa mukhii dhuuxayga wa cadmii laftayda wa casabii seedahayga wa shacarii timahayga wa basharii jirkayga wama staqallat bihi wax kastaoo ay xambaartay oo isqaaday qadamii lugahayga iyo gomadahayga aan ku taagnahay jirkayga ka korreeyo oo dhanna aduu kuu khushuucay rabbiyow imaamu muslim baa juziyadan dambe wariyey ducadan fii saxiixii intaasi salaaday dheerayne imaamku ma'muumiinta inay raalli ka yihiin baa la rabaa keligaa haddaad tahayna intaa iyo ka badan baad ku celcelin kartaadhe intaana rukuucdii baa ku dhammaatay oo maxaa dhacay wabixamdihi laguma darine wabixamdihi waa mawdicu nisaacin bayna ahli اlxadiidi jumlada wabixamdihi ma sugan tahay mise ma sugna culamada qaaru sheekh naasir iyo rag ugu dambeeyey kamid yihiin intaan ka garto ka xasuusto way asaxday bay leeyihiin qaar culummadana wa bixamdihi maba asixin bay leeyihiin rukuuciis juutoone subxaan rabbi alcalaa iyo subxaan rabbi alcadiim iyo adkaarta kale hadduu lagu ekaado adkaartii kale soo aroortayna waad aqrin kartaa markii aada dheeraysanayso markii aada rukuucda dhammaysato uma yarfacu ra'sahu madaxuu kor u qaadi waa ictidaalkii wey halkaana laba baa soo galayo in la toosoo la istaago iyo in lagu xasiloo tumaaniinadan soo marnay oo kaleeto la sameeyo labadaasaa iyadana la doonayaa wa aqalluhu waxaa ugu yar an yacuuda inuu noqdo ilaa maa kaana calayhi sidii uu ahaa qabla rukuuci rukuucda ka hor taagnidii aad taagnayd qiyaamkii oo dhammaystiran inaad la timaada wey xadiidka abi xumayd buuna ahaa ee sunanka intooda badan wariyeen markuu toban saxaabadaa ah ku lahaanaa salaada nabiga idinku aqaana ay yidhaahdeen bal tukaan ku aragne tilmaan salaadii sida loo tukanayaan ku dhagaysane ayna u rumeeyaan inuu sidaa nabigu u tukan jirayba waxaa ka mid ahaa fa idaa rafaca ra'sahu nabigu markuu madaxa kor rukuucda uga qaado istawaa waa is-ekaan jiray xataa yacuuda kullu faqaarin makaanahu ilaa ay xubin kastaoo lafihii taxnaa ee dhabarkaa booskeedii si fiican ugu noqoto halkaa waxaad ka garatay haddaad rukuucdii kasoo toostoo dhexda ka soo jiiraysaay waxba kama jira salaadaadi innagana waa inugu badan tahay nin intuu rukuuco samic allaahum tusaa yihada madaxa yihahda gacmihii lawyuu ku hayaa weli buu horay usii sujuudayaa ba xaggee u degdegayaa salaadaa waxba kama jiro waa inaad taagni dhammaystiran istaagto kadibna aad ku xasisho weliba waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugan ninkii musiibi fii salaatihi inuu ku yidhi uma arfac rukuucda ka toos xataa tactadila qaa'iman ilaa istaagga aad si fiican ugu sinnaato wayaطma'inu waana ku xasilayaa haddaadan samayn caaishaa waxay ka warisay nabigeena fii saxiixi muslim inuu yidhi inay tihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu min arukuuci hadduu rukuucda ka soo tooso lam yasjud xataa yastawiya qaa'iman ma sujuudi jirin ilaa si fiican oo dhammaystiran uu istaago dhexka noqoshada iyo salaada dhexka jiirayntaha laga daayo marka wayajibu waxaa waajiba anlaa yaqsida inaanu u qasdin hayra alictidaali markaad ka soo toosayso rukni cibaado aad gelaysaa niyuu u baahan yahay qasadka aada soo toostay waa inaadan markii hore dan kale u istaagin haddaad dan kale usoo toostood tidhaahdo ictidaalkiiba ka dhigo saan rukuucda ku soo marnay lama ogola qaylaa yeertay adoon is-ogeyn oo isgaranaynin baasaa u istaagtay markaa isxasuusatay inaad salaad ku jirtay baa tihi ictidaalba ka dhigo halkaaba sii wadaad tihi lama ogola iyo wixii lamida falow rafaca haddii uu kor usoo tooso fazica fazacan argagax min xayatin mas iyo abeesiya wa lamida wanaxwiha wii lamida lam yujziihi u gudi maayo inagoo hadda waxaaban joognaaba tacaala takud baan maraynaa kaanaad u abeesada qabso ninkii dadka tukinayey baa halkaa sujuuduu mas ku arkay oo ku faatixada dhexda waday suuratu aaha buu bilaabay deena idaa hiya xayatun tascaa markuu soo gaaray buu ku celceliyey nin baa mooday inuu garan laayahayo wuxuu qaala khudhaa walaa takaf <laughs> nin fiiriye wuxuu yihi tacaala takun <laughs> kan aniga qawli masa madaxa ku dheg waa arki doontaa inuu ku daaye ninkana ma ogeyn kana cabsi baa ka yeersiinaysa oo meeluu ku sujuuda ma laha meelda mas madaxii ka muuqdo hadii ku sujuudi lahay nabi muuse mucjizay ahayd hadda isugu dhawaatana yaqaan ayb wa akmaluhu ictidaalkan ugu kaamilsan an yarfaca yadayhi gacmaha waa inuu kor u qaado xaala irtifaacihi markuu kor noqonayo od samica allaahu liman xamida dhahdo qaa'ilan isaga oo leh samica allaahu liman xamida allaha ajiibo qofkii ku mahdiya sawaaun waxaa isku mid oo sidaa dhihi alimaamu wاlma'muumu wاlmunfaridu dadka oo dhan markay soo toosayaan masaaxadaa soo toositaanka ilaa istaagga lagu ekaado samica allaahu liman xamidahu baa la dhihi faida hadduu istaago qaaiman isagoo joogsada qaaiman isagoo taagan manaa dhammaystirma wey taagnadiisu qaala wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamdu rabbi ow mahad adaa iskale mil asamaawaati samada buuxisa wa mila alardi dhulkana buuxisa wa mila maa baynahumaa inta udhaxaysana mahad buuxisa wa mila maa shita waxaa doontaba buuxisa oo min shayin bacdu oo wax kasta ah intaa kadib meel kasta mahad buuxisa leedahay wey mid muran kama jiro imaamka iyo munfaridku samica allaahu liman xamidahu inay dhahayaan maamuumku laakiin samica allaahu ma dhihi mise dhihi maayo ee rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu unbuu dhihi waa masale culimmadu isku hayaan qaar baa diidanoo le ma'muum samica allaahu waxba kama gelin maxaa u daliila nabigaa yidhi idaa qaala alimaamu samica allaahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamd idinkuma muuminiintiiow markuu samica allaahu dhaho rabbanaa walaka alxamdu dhaha qoladana waxay yidhaahdeen imaamkuba labadii waa dhihi imaamku waxay dhaheen okay samica allaahu buu yihi xadiidkan daahirkiisu maamuumka rabbanaa walaka alxamdu iska leh imaamku rabbanaa walaka alxamdu ma dhihi bay yidhahdeen kaasaa la yidhi ha oo nabigu samica allaahu kadib rabbanaa walaka alxamdu dhihi jiray way suganta waxay dhaheen ayib haddaba xadiidku si qaybtan dambe mafhuumkiisa aada uga tagteen ee imaamkii labadaba u yidhi baata horena looga tegay oo ma'muumku labadaba u dhihi ninkaa laftiisu meel buu haystaa mogta amaan ka wada tagno amaan wada ogolaana buu yihi laakiin tanna waan ogolaan tanna ogolaan maayo kala daa buu leeyahy isaga laba mafhuumo isku mida weeye wayaziidu wuxuu ku dari jumladan iyo riwaayadan hadda sidan ducadan loo aqrinayana waa duca صaxiix oo nabigeena ka sugan salى الlahu alayه alih wasalam صixaaxayna ku sugan tahay bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba wayaziidu wuxuu ku dari man qofkii qulnaa aynu horay usoo nidhi yaziidu fi rukuuci rukuucduu ku darayaa wax rukuucda qofkii keligii ahaa ama dad ma'muumiinoo go-anoon soo badanaynin oo raalli ku a tukinayay inbuu ku dari baa nidhi qofkii sifadaa lahaa sujuuddana wuxuu ku dari tidaalkaan leeyahay ahl الhanaaءi واlmajdi axaqu maa qaala اcabdu wakulunaa laka cabdu ahl الhanaaءi ilahayga aha maanta mudnaaye ahalka u ahaayo iyo wاlmajdi sharafka axaqu maa qaala اcabdu addoon eray uu yidhaahdo tii ugu xaqsanaydee ugu toosnayd weeye ilaahay u ammaan iyo sharaf oo dhan adaa iska leh waa eray addoonku yidhaahda kii ugu toosnaa wa kullunaa dhammaantayana laka adiga cabdun addoomaan ku nahay laa maanica qof diidi kara ma jiro limaa acayta wixii adigu aada qof siiseed bixiso cid hor istaagi karta oo dhexda intay u istaagtay risiqa iyo raxmadda ilaahay dhexda ka jeerayn karta welina ha noqdee leh walaa muctiya qof siin karana ma jiro limaa manacta waxaa diiddo oodan lawxulmaxfuudka ugu qorin walaa jilaani walaa kayrkii ma siin karaan walaa yanfacu waxuma tarto daljadi ninkii sharaf iyo jaah u saaxiib ahaa adduunyadiiy dadka dhexdiisa minka adiga aljadu jaah iyo sharafkii waxba ugama taraan aljaddu aljaahu washarafuna waa la yidhaahdaa aljaddu walijtihaadu dadaalka iyo kartida iyo isku taxallujintana waa la yidhaha aljaddu awowgana waa la yidhahdaa saddexdaba macnaba way leedahay saas darteed waxaynu leenahay aayad qaybtan waxaa looga jeedaa ninkii dunida jaahiya sharaf ku lahaa madax buu ahaa maalqabeen buu ahaa suldaan buu ahaa oday beeleed buu ahaa kanuu ahaa ilaahay agtiisa hadduusan iimaan iyo camal saalixa waxu tarin waxba uma tarayso haddaad suldaan lagu cisayn jiray kuway ka cusayn jiray waxaa kuu taraan ood cibaadadu ilaahay la iman weyday rabbi agtiisa furaadaa kamaa khalaqnaakum awala maratin baa laga wada yahay maxaa ilahay agtiisa lagu kala fiicnaadaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku alla cabsi badan baa ilahay sharaf u leh haddaba ilaahay baana wax bixiya wuxuu bixiyana cid diidi karta ma jiro waxaanu ku siininna cid ku siin karta ma jirto mar haddaad taa ku kalsoon tahay wax weyn bay kuu tari arrintaa rumaynteedu haddaad ogaato risiq ilaahay kuu qoray inaan cidna kuskaa kaa celin karin waxaan ilaahay kuu qorinna cidna gacan kugu haynin oo ku siin karin damacaaga aadamaha aad damacdaayi ama aad ka cabsataayi wuu yaraan haddaan risiqna lagaa hor istaagi karin laguguna dari karin ajalla laguu dadejin karin lagaana hor istaagi karin khayrkiiyo xaqiyo wanaagga inaad aadame iyo oraahdii uga baqdaayi waatii xaafid ibnuwasiir muqadimaadka cawaasim alqawaasim uu ku lahaa dadku hadday xaqa cadayntiisa u dayn lahaayeen waxbaa la sheegsheegi lakaanuu adaacuu kaiiran wakhaafuu xaqiiran waxay macno lahayn bay ka baqeen wax badaan oo wanaag ahaana way dayacay lahaayeen buu leehay marka adugu ilaahay ku kalsoonow iyo ducadanna iyadana sixaaxay ku sugan tahayoo war iyo muran ma laha intaa maxaa xiga uma yasjudu kadib wuu sujuudi markaad taagnidii iyo dikriga umaaniinadeedii dhammaysato waa sujuudi wa shuruudu ijzaa'ihi sujuuddu inay kaa guddo shuruuddeedana an yubaashira waa inuu la baashiroo taabsiiyo musallaahu meeshuu ku tukanayey bijabhatihi foolkiisa iyo wejigiisa aw bacdihaa ama qaarkeed makshuufan xaaluu yahay mid faydan wa an yanaala musallaahu meesha aad ku tukanaysaaye waa inay gaaraan iqala ra'sihi madaxa culayskiisu waa inuu ku dhacaa culayska madaxu wuxuu ku dhacayaa markii ayade gadaashii iyo qaarkii dambe kor maro madaxiina hoos maro culays baa ku dhacaya maxaa la diidan yahay saad usii wada intaad gadaal isu qabato sidii adoo ciidda ursanaya inaad saa madaxa u yartaabsiiso baa la diidan yahay culaysku madaxaa kula dhaco fii maqaami almadallati baad joogtaa tadallul lilaahi fii maqaami takabur iyo isla weynayn iyo weji ciidka ilaashi booskeed ma joogtid boos waxaad joogtaa madaxii kugu sharaf badnaana hoos la marinayo dabadaadii xumaydna ay madaxa ka saraynayso waaba maqaamka keliya ee ilaahayga aad u tukanayso atamu lcubuudiya iyo tadallul aada muujinayso wey intaan inteenaa haddaan nahay meelaan maqaamu sujuud ahayn dabadaada kor u taagoo wejiga dhulka idhig yeeli mayse ilaa biikraahin iyo bahal dusha in lagaaga hayo maahane maqaam kale ogolaan mayse uun inuu kula gala maahane oo jimicsi iyo caafimaad iyo danbaa kugu jirta mahane asalku xubintii kugu sharaf badnayd ee wejigahayd baad ciidda ku xuqi dabadii xumaydna kor baad u taagi oo madaxay ka sarayn waa tamaamu alcubuudiya walidaalika sujuuddu waxay noqotay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi huwa saajid markaasaad rabbiga ugu dhowdahayo cubuudiyadii iyo addoonnimadii iyo tadallulkii iyo qiraalkii baa fii atamihi maraya wax walbaad ogolaatay markaas oo tilmaamaya addoonnimadaadi iyo allah inuu kuleeyahay u hoggaansamayso markaasaad maqaamkii rabbi ugu dhowaa maraysaa marka maqaamkani maqaam culayska iska ilaaliyo ciidda hay taabsiin iyo wadanka saa wejiga ugu yar xoog dhulkaa meesheedi ma aha ilahi subxana wa tacaala waa kii ina amray inaan sujuudno nabigu almusii fii salaatihi markuu farayay wuxuu yidhi uma sjud kadib sujuud xataa taطma'ina saajidan ilaa adoo sujuudsan aada ku xasisho sujuudiyo طumaaniinadii wataa kadib soo fariisigiina wuxuu yihi uma jlis xataa taطma'ina jaalisan uma sjud mar labaad xataa taطma'ina saajidan sujuudii طumaaniinadii in lagu xasilaa la doonayaa nabiga alay slam waxaa kaloo la tilmaamay markuu sujuudayo taxaamala calaa wajhi wejigiisuu isku xambaari jiro culayska saari jiray oo markay uu sujuudo madaxa culays kama ilaalin jirine culayska wuu saari jiray laguma laha dhulka ku xog oo ha ku dhiigo ha ku xoqma laguma laha laakiin marka aad saarto kuna baa lagu leeyahay culayska wa an takuuna waa inay tahay cajiizatuhu dabadiisa iyo simihiisa dambe aclaa mid ka saraysa min ra'si madaxiisa waa inay dabadaadu madaxa ka sarayso walidaalika bara bni caazib markii uu sujuudaya gacmuhu saartay dhulka markuu lowihiisuu sii cuskaday markaasuu dabada kor u qaaday madaxan u kadhejiyey dad buu barayaa wuxuu leeyahay hakadaa kaana rasuul llaahi yasjudu sal ly slam saasuu nabigu u sujuudi jiray buui wa an laa yasjuda wejigaagu waa inuu makshuuf yahay daliil cad oo sariixa ma laha intaan arkay laakiin adilaa laga fahmay asalka saxaabadu iyagoo weji bannaan bay sujuudi jireen waxaana u daliil ah inay yidhaahdeen waxaan sujuudi jirnay oo nabiga aan u sheeganay in kulayl aanaan ku sujuudi jirin markaasaa marada darafkeedii iyo ciid la soo qaaday oo intii la taagnaa la qaboojistay intii marka la sujuudaya meesha wejigaa lagu shubto baa lagu sujuudi jiray kulaylka dartii xaaladaa hadday xaalatulxaajati wadaruurati ahayd waxay yidhahdeen waxaa ka cad xaalada caadigaa in wejiga dhulka la saari jiray saa dartee wejiga ha duubin wa anlaa yasjuda waa inuuna ku sujuudin calaa muttasilin bihi wax isaga la xidhiiro oo uu wato yataxaraku bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqaya kakummin marada kumka intana la yidhahdaa gacanta hore ka lalmata iyo wa imaamatin imaamad kumkan see loogu sujuudi somayda arag dunida hadda qaar kumkooda adiga dhan baa dhexgeli kartaa jira dharka qaarkii la xirta hadda qowmiyaadka qaarkood halkan haddii aad tidhaahda madaxa gasho waa kuu gelayaan ayib haddii la yidhi labadii gacmood wejiga hareerihiisa ha la dhigo maradanna aada u weyn tahay wejiga waa la dhigan karaa soomaa markaas cimaamadana waa tan oo kaleeto inaad dhigato ama intay kuu dhacdo wejiga aada u dayso lama ogola oo xadiidkii sawmahayn allaa nakfita hiyaaba washacaru nabigu aana amray nacam haa laakiin isma diidayaan an nakfita macnaheedu inaanan meel ku cayayubin oo ku celinin wey way soo dhaceen daad wejiga ka leexi dhulkoodana ha yaacaan wax isdiidaya ma aha wa anlaa yaqsida waa inuusan ula jeedin bihuwiyihi hoobadkiisii ayra sujuudi sujuud waxaan ahayn haddii aad markaad soo hoobanaysay aad wax kale usoo hoobatay oy kadib kula qumanaatay sujuudba ka dhiga lama ogola wa an yadaca waa inuu saaraa juzan qayb oo min rukbatayhi labada low ah wa butuuni asaabicihi calaa calihiisa inta cad ah asaabici rijlayhi labada lugood calaa calahooda inta cad iyo wa kafayhi labadiisa calaacalood cala alardi waa inuu saaraa waxaa weeye xadiidkii nabigu ahaa umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin toddoba xubnoodoo lafood inaan ku sujuudaa lay amray cala aljabhati wejiga wa ashaara ilaa jabhatihi wa wejiga iyo sankaba nabigu u saaray hada huwa saxiix wa rukbatayhi labada low wa yadayhi labada gacmood iyo calaacalood waa shan laba low iyo laba gacmood iyo wejigii wa atraafi qadamayhi faraha lugaha iyagana dhulka inaad saarto haddii markaad sujuudayso labada lugood aad isdul saarato sujuuddaa ma asaxdo waxaad arkaysaa innaga qof baa sujuudaya far way saaran tahay tii kalena iyaduu korka ka saari ama qaar waxaad arkaysaaba labadaba intuu isa saaray kor u hoojinaya ood moodo qodax dhulka ka mudayso kaana sujuud kama ansaxdo de qofkii xanuun uu hayo en saariba karin waa macduur laakiin qof hay aan saasaari kara oo hadda laga yaaba inuu baroori ka yimid oo maanta o dhan barooriga ku laadayey markii la sujuudayana dhulka ka ilaalinayaaye salaadaasi ma ansaxdo waa inaad atraafu lqadamayn inaad dhulka saarta wey kadib wuxuu yidhi walaw tacadara hadday cudurtowdo atankiisu foorarkii waxaa lagu yidhi madaxu ha foorarsado dabaduna ha korayso iyo miskuhu tankiis baa la yidhaahdaa tankiisku dabagedin iyo foorarintii wey inaad madaxii foorariso miskihiina koreeyaan hadday kuu suuroobi weydo oo halkaaba madaxa ma gaadhsiin kartid limaradin xanuun iyo wax lamida ama lizixaamin ciriiri baa jiroo meelaad ku sujuuddo ku foorarsataa ma laha ama salaadaba maanic kalaa jiro meel biyo aad ku dhex tukanaysaa adduunkii dhannaaba waa biyoo daad baa ina wada dhulkiiba lawyahaasoo daadkii joogaa oo waan sujuudi haddaad tiraahdaay de meeshii biyihii kuma sujuudi kartidba ama roobba ma ahee halkaasaaba lagugu dhex xidhay meel biyo intii lagugu xidhay baabiyo laguu furo laguu sii daayo soo waxooda dhici kara ma suuro kastaba ha u dhacdee haddii maanic kaa hor istaagan yimaado inaad foorarsato oo ama xanuuna ama wax daari ah lam yajib waajibi mayso wadcu wisaadatin barkin inaad soo dhigato liyadaca aljabhata wejiga inuu saaro darteed caleyha korkeeda wejigii waa inaan wax saaree barkin isoo sii aan wejiga saarte dhihi maysa bal yakfiduu hoos buu foorarsan alqadra almumkina qiyaaska suuragalka way ugu badan buu foorarsan nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu arkay nin tukanayoo xanuunsan oo barkin soo dhigtay ku sujuudayuu arkay markaasuu ka tuuray barkintii sujuud buu dhulkuu sujuud haddaad kari weydana ishaab halkaa waxaad ka garatay barkin lasoo qaadan maayo waraadha ma foorarsan karee barkibiya waxii soo qaada haddaadan kari karinna intaad kari karta wey haddaad waxoogay yar kibir iyo faan kugu jirana dad baa naaru galay ogow dad baa dadkii kale intay islaameen islaamnimadii ah kibirkaasoo kale u diiday cabdillahi bnu mascuud fii makata wuxuu warinayaa fi sixaaxi nabigu inuu reer maka ku akriyay suuratu najmi markuu fasjuduu lilaahi wacbuduu yidhi gaal iyo muslim ba in la sujuuday wuxuu idhi ilaa shaykhan nin waayeeloo duqahaa maahane isaga wuxuu ordha wejigu ma dhigi karre ciidda intuu soo qaatay wejiga saa u saartay fara'aytuhu qutila kaafiran yowma badrin ubay ibni khalaf buu ahaa isagoo maalintii bader gaalnimo lagu dilay baa arkay uhi ninkii kibirkii ku jiray wey marka khatar wey ibliisna wuxuu ku ooyaa markaan sujuudno umara bnu aadama bisujuudi fasajada wmirtu bsujuudi falam sjud falahu janau waliya naaru ana naar baan ku geli doonaa arintaa isna jannau ku geli walidaalika culamada qaarkood xataa waxay aad way u diidaan haddaad imaamkoo sujuudaya salaadii timaado ragcaddaa ku dhaaftay ee taagnidii iskaga sug inaadan dhihin oo sujuudda la sujuudo nabigu maadaamuu amro imaamka haddaad u timaadaan fasnacuu maa yasnacu imaamu waana u tegi doonaa sida imaamku samaynaya sameeya sujuuddii haddaad waxoogay diiddo waxaad shabbahaysaa bay dheheen ibliiskii sujuudda diiday baa nooc shabaha idin dhex marayaaye sujuudda kaba gaarsiiya waa meesha ugu fiicnayd walow casaba hadduu duubo ama kabniins iyo faashad saaro jabhatu wejigiisii lijiraaxatin sidii dhaawac iyo nabargaadh cammadhaa wada camimtay washaqa isaalatuhaa inuu ka qaadana ay dhibtay sajada calayhaa waa kutul sujuudi bilaa icaadati soo celin la-aan wejigaa dhacay weji waa inuu faydnaadaan la soo yiri faashad baad saartay waad sujuudi kartaa laakiin faashadan boogga boogta kama qaadi kartid waad ku dul sujuudi salaadaaduna way asixi walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa wadaruuratu tubiixu maxduura dheh haadaa aqaluhu intaasi waa sujuudda inta ugu yar inta ugu badanna waynu isaga daree sujuud waxaan ka kala reebno hadda ma lahane wa akmaluhu waxaa sujuudda ugu kaamilsan oo ugu fiican an yukabira allahu akbar inuu yidhahdo kow wayadaca uu dejiyo dhulka rukbatayhi labada low uma yadayhi kadibna labada gacmood oo lowyaha uu horraysiiyo waana daciif warkaas wasawaabu gacmaha in la horraysiiye weeye xadiidkii waayil ibnu xujrin buuna nabigu ku caddeeyee sunanku wariyena saxiix ahaa oo wuxuu yidhi idaa sajada axadukum qofkan hadduu sujuudayo falaa yabruk axadukum kamaa yabruku lbaciiru yaanu u jilbagoosan sida awrku u jilbagoosto walyadac yadayhi qabla rukbatayhi labadiisa gacmood ha dhiga dhulka intaanu lawyaha dhigin amaa xanaabilada iyo shaaficiyadu wa minhum fii zaadihiya ay leeyihiin xadiidkaa maqluub weeye qalbigaa laa daliila lahum calayhi aimatu xadiidkuna lama qabaan uma jabhatahu wejiga iyo wa anfahu sankiisuu dufcatan hal mar wada saari wayadacu yadayhi labada gacmoodna wuxuu dhigi xadwa mankibayhi labada garab qaabil horaadkooduu dhigi ama wejiga labadiisa dhinac buu dhigi isku meel bay tegi manshuurat alasaabici faraha iyadoo la fidiyey naxwa alqiblati qiblada dhinaceeda loo fidiyey oo gacmaha iyo ha wareejinin buu kuleeyay midig iyo bidixiyo ha u kala wareejin madmuumatan faraha la ysu dumay makshuufatan marana laga qaadoon mara la saarin saasaa tamaama wa yufariqu rukbatayhi labada lowna wuu kala qaadi iyo wa qadamayhi labadiisa gogomadood oo cirbahayo isa saari maaye qadra shibrin taaka in la eg buu kala qaadi si taagnidii ay u shabahdo wa amaa cirbaha in la saaro falam yasix fiihi shayun waxba kuma asixin wa amaa riwaayada ibnu khusaymiya ay warinayaan ee laleeyahay caaisha nabiga taabatay raasan qadamayhi fa wahmun weeye oo nin la yidhaahdo yaxya bna ayuubi alkhaafiqi almasri oo fii xifdihi shayun baa la keliyoobay aimadii iqaadka iyo صixaaxu ma sheegin ibnu khusayma markuu warinayeyna waa ka shakiyey oo wuxuu yidhi hadday asaxda buu yidhi jumladaasi hadday asaxda walam tasix min baabi shuduudi weeye saa darteed luguhu sidoodii caadiga ahayday marka hore u taagnaayeen bay u kala tagsanaan wayarfacu rajulu baطnahu ninka calooshiisa kor buu uga qaadi can fakidayhi labadiisa bawdo wa diraacayhi dhudhuumadiisana can jambayhi labada dhinac buu kor uga qaadi nabigaasaa yeeli jiray dhudhummadana gacmaha dhinaca laga qaadana saxaabadu waxay qaayo ku fasireen xataa yuraa bayaadu ibtayhi ilaa kilkilihiisa cadiinkooda gadaal laga arko buu qaadi jiray nabigu calayh isalaatu wasalaam amaa caloosha iyo gacmahan kor loo kala qaadaya dhulka laga qaadayana waxaa kaloo ay ku tilmaameen hadduu neef ariya ilmo yaroo waxaraa hadduu rabo inuu ka hoos duso nabiga hoosta waa ka dusi jiray l sal slam oo kor buu ga qaadi jiray dhulkiiy gacmahoo dhani aagga ma xidhan jirin kor intuu u qaado caloosha gacmahana ka qaado bay halkan banaanaan jirtoo la mari karay oo waxaalaha yararkiiya waa ka dusi kareen saasay ku tilmaameen nabigu ala slaam riwaayaadka qaarkoodna mujakhiyan isagoo iskala bixiyey buu tukan jiray iskala bixintani mid baan ahayn inaad saa intaa isu taraariso iqalkii culayskii madaxa jirka kale ka sarayn lahaa halkan ay dari yeelato taasi kuma jirta meesha kabadbadis iyo waxaa weeye ifraad weeye watadumu lmar'atu haweentu iyadu jirkeeda way isku wada dhejin daliilkeeda waan soo marnayo maynaan asixin saa darteed cumuumkii dadkay nabiga lamid yihiin bay qaadan wayaquulu subxaana rabbiya lacalaa wabixamdihi alaaan saddex jeer buu dhihi tii hore wabixamdihi kuma darine tanuu hadda ku daray xadiidka xudayfana nabigu inuu dhihi jiray saddex jeer waan soo marnay xadiid cuqbata caamirna riwaayaadkaas wa bixamdihi labadaba waa ku jiraan calaa khilaafin sixadiisa alaatan saddex jeer wayaziidu wuxuu ku dari man qofkii qulna aan horay usoo nidhi yaziidu rukuuca rukuucdu tasbiixan buu ziyaadin rukuucdu wuxuu ku dari ninkaan soo nidhina tanna wuxuu ku dari tasbiixantuu ku dari oo khamisatan saabicatan taasicatan xaadi cashara kamaa sabaqa fi rukuuci si kusoo hormartay dheh uma wuxuu ku dari kadib allaahumma laka sajadtu ilahu adaan kuu sujuuday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay sajada wejhi wejigaygaa u sujuuday liladii allihii khalaqahu abuuray wa suureeyo sidaa u egya u ekeysiiyey wa samcahu wa maqalkiisana ka jeexay dhagaha ah wa basarahu aragga wejigana jeexay wejigaa labadiiba lagu daray soo ma ardid bixawlihi wa quwatihi ilaahay xeeladiisi iyo aqoontiisi iyo quwadiisa ku sameeyey tabaaraka allaahu allah khayrkiisu badan yahay axsanu lkhaaliqiina inta wax abuurta ugu wanaagsan wain dacaa kadib hadduu ducaystana fa way wanaagsan tahay inay wanaagsan tahay nabigaaba yidhi ala sl slam wa fi sujuudi faاjtahiduu fi ducaa'i faqaminun an yustajaaba lakum sujuudda alla bari ku dadaala waxay u dhowdahay ku haboon tahay in laydinka aqbale hal ishkaalaan idin weydiiyo waan idinku dhextuuri caawo waana idinka tegi fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiina qur-aankana waa ku soo aroortay khaaliqiin fara badan maa jira de muxuu yahay ilaahay baa inta wax abuurta ugu wanaagsan baa la yidhi in wax abuurtaan la ogolaayo sooma ya ma adri axsanu lkhaaliqiina kuwa badan ee wax abuuraa meesha ku qoran qur-aankiina waa ku taalagu tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxay yidhahdeen ma lafdiga khalqiga saddex macnaa loo isticmaala carabiga mid waa suuraynta iyo u ekaysiinta bini aadamkuna way sameeyaan wax bini aadam iyo xoolo iyo eg way u ekeysiyaan suuradeeda waana tii nabi ciise inii akhluqu min aiini ka hayati ayri wax shimbiru eg ilaahay baana markuu afuufo nafta gelinaya haddaba khalqiga ciise uu sheegay halkaas lagu sheegay ka hayati ayri baa lagu fasiray wax shimbiru eg baan dhoolado kale ka samayn noocaa khalqi waa la yidhaahdaa kuwa wax sawirayana baabkaasay soo gelayaan waxa loo nahiyey waxaa kaloo khalqiga la yidhaahdaa bimacna taqdiiri wixii markii la jaangooyo ee la isku qiyaasana suurabayuusan lahaanine maca baa loo isticmaalaa labadaaba bini aadamku way sameeyaan laakiin midka ilaahay keli la yahay aliijaadu min alcadam wey waxaan jirin oo la ahaysiye wey innaga markii aan xoolo iyo xayawaan u samaynayno geed baan qornaa soo maaha geed jiray baan qorqornaa ama dhoobo jirtay iyo shamiinte iyoaan isku dhedhajinnaa laakiin ilaahay bini aadamkan iyo dhulkan isagooba jirin buu waxaan jirin buu ahaysiiyey khalqiga asalka macnihiisaana ana kaa weye kaa ilaahay baa la keliyoobay laakiin inta wax sawirta lafteeda rabbi baa ugu sawir fiican rabbi baa ugu sawir fiican bini aadamkii shirkadii gawaarida soo saartay moodeelkan hadda ay soo saartay maba la kala garanayo ilaahay se aadamihii intaa bilyan ah waxa isku khaldame ma leh isku khaldamayn waxaad ku garan adiga iska soo qaad magaaladaasaad joogtaa intaa taqaana makaaga iska xtarmadaan xubnihiina waa la wada leeyahay deegaankii baa la wada joogaa dabeecadii baa waa la mid mid kaaga qaldame ma laha mid xubin dhimana ma leh intaa hadda suuradii wejigii xubnihii waa u wada dhamaystiran yihiin mid midib egna ma laha rabbi keliya unbaa awooda subxaana wa tacaala halkaasaan ku dina subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqirka waatubu ilayk